iyo show kale muctamarkaa kadib waxaa nagu xigay labadii kun iyo lix iyo tobanki oo muctamarkaas ay nagu yimaadeen sheekh maxamuud abudalxa waa taqaaniin iyo sheekh cusmaan nagu soo noqday iyo sheekh sheekh maxamed idriisoo aan markaa ku talagalnay inuu imaado runtii laakiin qadar ilaahay ku dhacday oo ilaahay qorin inuu noo imaado iyo sheekh cabdiraxmaan abel sidiisu waxqabadkeenu nagu soo socdaa ilaa hadda oo hadda waxqabadkeenu haddaba joognaa magaalada limerick oo hadda fadiilatu sheekh sheekh maxamed idris nagu yimid oona soo booqday maadaama muctamarkii markaas ka baaqday dalkii aadna sheekha waan ugu mahad celinayaa dacwaddan u fidnay siduu noogu ajiibay haddana anagoon kusii daareanayn hadalka runtii inaan ku dheeraadaa filaya haddana isagaa ku wareejinaya iyo muxaadaradii aan insha allahu tacaala aan kusoo dhaweyn doono intaa ka hor jadwalkeenu siduu lagu soconayo ayaa rabaa xoogaa inaan idii yar taabtaabto muxaadaran hadda ku horeyn doonaa muxaadarada sheekha hadda oo ku saabsan ama cinwaankeedu yahay adab lmuslim hadhow waxaan ku xijisiinaa insha allahu tacaala waktigii ilaa labaiyo tobanka iyo ilaa laba iyo tobanka bareeg baan qaadanna hadhowna insha allahu tacaala qadadii ayaa la gelayaa waxaa ku xiga qadad marka lagu soo laabto bandhig bugaageen waa bugaag oo sheekhu qoray laba buug socdaalka geerida socdaalka geerida iyo kitaabka la ihahdo damac rag iyo darreer sheekuna insha allah faahfaahin bu nagu naga siin doonaa labada kitaabi iyo fikraddu say ka bilaabmatay waxaa contenta u ilaahay oo ku qoran labadaa bulg markaa kadib insha allahu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 فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أيها الإخوة ولا أبنائي إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالة لمرك ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiis baan ku nimi idinku soo booqanno waa idin jecelnahay saasaana idinku nimi ilaahay dartiis baan idin jecelnahay walaalahaya wiilashayadii gabdhahayagii dadkayagii ehelkayagii ayaa tihiin intaasoo dhul ah oo masaafo ah taasaan u soo goynay waxaan adduunka geeskiisa yurub inaad joogtaan oo xaggan bad mooyaane wax kale aanay idinka xigin sida uu sheegay gebiyowna waxaad tihiin jees yaroo halkaa degan oo soomaaliya oo dhulkoodii ka soo fog eelkii ka soo fog marka inaan idinku soo booqanno aan u jecelnahay soomaalida meel kastoo joogto aan booqan karno u tegi karno khayrka isu sheegi karno dhulkaa qurbaha ah inta aan ku nool nahay oo aan ku jirno ilaahay subxaanahu wa tacaala <clears throat> waxaan ka baryayaa meel kastoo aada joogtaan dadkiina hadday hor fadhiya iyo dadka dhegaysanaya hawada kala socdaba <clears throat> ee meelaha inaan gaari karin codku uu gaarayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dembigeenna dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa towfiiqda inuu ilaahayna waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa soomaali ilaahay subxaana wa tacala inuu isu soo ururiyo adduunka ay ku kala baahday iyo kala baahsanaantooda inuu ilaahay subxaana wa tacaala isu soo ururiyo ilaahay isu keenkeeno oo inta jirhkeennu aan isu iman qalbigeenna inuu ilaahay isu keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa addoommaha qulubtooda iyo qalbiyadooda ilaahay baa subxaanahu wa tacaala isu dhoweeya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa isu alifa siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi اlardi jamiica ma allafta bayna quluubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز xaكيم ilaahay subxaanaه wa taعaalى keliya ayaa quluubta isu toda ilahay waxaan ka baryayaa بأsmaa'ihi الxusnى وصifaatihi الculyaa soomaali meel kastoy joogto inuu qalbigeeda ilaahay isu keeno ilaahay isu soo ururiyo dhulka ilaahay u dejiyey dhulkooda ahna ilaahay subxaanaه wa taعaalى barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay uga dhigo oo meelay ku negaadaan oo aanay dhul kale ka dooran ilaahay subxaana wa tacaala inuu uga dhigo qofku wuxuu sharaf ku leeyahay maqaam ku leeyahay meesha ilaahay ku beeray oo dhulkiisa ahayd inuu ku nool yahay idinkuba waad aragteen urba urbadaha waxa la yidhaahdo ama urbaha yani waa gariib qofkii waa shisheeyo waa meeluu shisheeye ka yahay oo gariib uu ka yahay bimacnaa dadku ayaa la yaabaya kelimada carab waa lala yaabaya war muxuu yahay kanu waa la isweydiinaya dhulkaaga markaa weydiyo laiskaa weydiin maayo midda kale waxaa la isweydiin war maxaa meeshan keenay dhulkaaga markaa joogtana la isweydiin maayo la odhan maayo maxaa meeshaan keenay waxaa ku xigta war meesha wuu nagu ciririyey muu naga tago shisheeyahanu midkaa shisheeyaha hariibka ah gabadhaan shisheeyaha hariibkaa may naga tago muu naga tago nooma eka oo nala diin maaha oo nala midab maaha oo nala dhaqan maaha maxaa keenay meesha waa saasuu hariib u yahay miskiin laakiin dhulkaaga markaad joogto meeshaad ku dhalatay meeshaad ku barbaartay meesha ilaahay kugu noolay ya waa m qariib ma tihid waxaa tahay muwaaطin korkiisa jooga sharafta qofka bani aadamka iyo wanaagiisana taasay ku jirtaa lidalika ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuu ku tilmaamay dadku dhulkooda inay wax ku yihiin ya oo ay xaq daro tahay in laga saaro ya xaq daro weeye in laga saaro dhulkiisa xaq darro weeye in lagu dulmiyo waayo waxay ka adag tahay nafta oo naftiisaoo la dilo bay ka adag tahay dhulkiisa haddii laga qaado ama laga wareejiyo ilaahay subxana wa taala takaaliifta marku hadle wuxuu walow ana katabna calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum haddaan ku imtixaani lahayn ya naftiina dila ama dhulkiina ka baxa in yar baa taklifadaa samayn lahayd yaa amarkaas qaadan lahayd macnaa sida dilku nafta ugu adag yahay oo ugu culus yahay ayaa dhulkaaga ka baxna ugu culustay qofka oo igu adagtay u taabataa jirkiisa iyo naftiisa iyo noloshiisa ilaahay subxaana wa tacaala ha isu soo ururiyo dadkaas soomaaliyeed dhulkoodana ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqa ha uga dhigo ilaahay baan ka baryeynaa midda labaad wax walba oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu qadaro addoonku waa inu raalli ku noqdo oo dee shar ma wada noqoto warbahaasaan ku kala faafnay oon ku kala nn dhibaato iyo xanuun waa naga soo gaari walaakiin wixii ilaahay noo qadaray raalli baan ku nahay wax badan oo khayrana waa noogu dhex jiraan Ah, oo ma wada aha shar miran ma wada aha qurbadaas qofku waayo aragnimo waxbarasho cibro qaadasho bal dhulka jacaylkiisa iyo dhulkaaga faa'iidooyinka aad ka helayso ay ka mid tahay markaad qurba ka tagto oo ka noqoto inaad dhulkaagii aada u hilowdo aada jeclaato aada qiimihiisa garato dadkaaga markaad ku dhex noosheen qiimahooda aad garato oo ad isu soo hilowdaan oo isjeclaataan marka xikmadaha ku jiray ka mid tahay in sha allahu tacaala inaan ka faa'iidaysanana waa loo baahay walaalayaal kelimadda aan rabo dardaarankayga inay noqoto rag iyo dumarba markaan fadhiya iyo kuwa maqlayaba aayadaha suurat alxujuraat aan akriyey ee aayadaha suuratu lfurqaan aan ka soo qaatay bay ku saabsanaan doonaan qayb ka mid ah inaan ka taabto oon ka soo qaato kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kitaabka tarbiyadeenna waa kitaabka ruuxdeenna dhisa tarbiyadeenna dhisa caqligeenna dhisa maankeenna dhisa wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo khayra ilaahay noogu bayaaniyey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankan wadada ugu wanaagsan buu kugu hanuuninaya kugu toosinaya marka isagaynu ka qaadanaynaa khayr adduun khayr aakhiro hanuun iyo iftiin iyo nuur isagaynu ka dab qaadanaynaa waxaana kulmin kara inaan idhaahdo kelimadaas waxay noqonaysaa edebta qofka muslimka ah edebta qofka muslimka ah rag iyo dumar mid ku yahay edabtiisa iyo usluubkiisa inay aayadahaas wax ka tilmaamayaan noloshiisa sida ay u eg tahay bicturekiisa bicturekiisa suuraddiisu sida ay tahay ya ilaahay subxaanahu wa tacaala sideebuu u noogu sawirayaa oo noogu sifaynaya ya edebta iyo usluubta iyo nolosha iyo iimaanka qofka mu'minka ah ee muslimka ah waa midda koowaade waa qof rabbi subxaanahu wa tacaala ku xiran ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo rasuulkiisa calayh الsalaatu wassalaam waa qof aan gacan dhaafin oo amar dhaafin oo ka hor ka tallaabo horeyn waa qof ka dambeeya had iyo jeer ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa amarkooda ka dambeeyo waa sifadiisa koowaad asluubkiisa iyo edabtiisa wey haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala edabta qofka muslimka ah la barayo oo qur'aanka iyo sunnadu ina barayaan ay tahay qofka kaa weyn tixgeli wiil yar haddaad tahay haka hadlin hortiisa saas ma kabir adabku waa saas adabta islaamiga ya qofka kaa weyn dadkao dhan saas ictiqaada qof kaa weyn ixtiraam qadari ya kabir waa bani aadamka dhexdiisa maxaa ka malayna marka meesha hadduu yaalla amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulkiisa alayhi salaatu wasalaam ma laga hormari karaa qofka ka hor dhacaya oo aan siinayn wax ictibaara ah, oo aan eegihayn ilaahay muxuu ka yidhi arrinkan rasuulku alay sla slam muxuu ka yidhi maxaa ka yaal qanuun maxaa ka yaal nidaam maxaa ka yaal arrinkan aan ka hadlayo ama aan rabo inaan sheego ama aan rabo inaan doorto ama tallaabada aan rabo inaan ku dhaqaaqo maxaa ilaahay ka yidhi sharciga ilaahay maxaa ka yaal nebiga alayh sla slaam muxuu ka yidhi inuu qofka muslimkaahi taa ka dambeeyo edabtiisa koowaad wey laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih ilaahay ka yaaba ka baqaa ha ka hormarinina ilaahay subxana wa taala iyo rasuulkiisa amar ha kala hormarinin hadal ha kala hormarinin ya go-aan ha kala hormarinin wax walba go-aanka ilaahay ka dambaysa iyo go-aanka rasuulka alayh isalaatu wasalaam amarkooda iyo sharcigooda ka dambaysa waxay la mid tahay xadiiskii nebiga alayh isalaatu wasalaam uu qofku iimaanka ku dhadhamiyo macaankiisa oo muxuu yahay halaaثu man kuna fiihi wajada bihina xalaawat اliimaan iimaanka macaankiisa iyo xalaawadiisa ma dhadhamiyo qofku an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma in ilaahay iyo rasuulkiisa uu ka jecel yahay wixii soo har uu ka jecel ilmo iyo xaas iyo nin iyo guri iyo ehel iyo waalid iyo walad kullu waa inay ka horeeyaan ilahay subxana wa taala dalika hadduu ama waalidkaa ku amro ama wiilkaagu ku amro ama ilmahaagu uba rabo ama xaaskaagu rabo ama ninkaagu rabo waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo ilaahay ogolayn ma yeelaysid ma yeelaysid ma yeelaysid ma ku caawinaysid wax xaaraan u idhahdo khamrigaa orod iisoo gado iika sigaarkaas orod iisoo gado iika kaadkaa sii soo gado ik ma ku caawinaysid qofna wax xaaraan ya war bisbisnay bay noo tahay doofaarkaan iibi adigu cuni may sidee noo iibi noo gad lacagta nooga soo qaad ya gaalada nooga soo qaad qaad basaa qaar basaas wax xaaraan wax amarka ilaahay khilaafsan kalama hormaraysid kalama hordhacaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuul waa in amarkaa uu ka dambeeyo oo aad ka jeceshahay wixii iyaga ka soo haray waa midda labaad waa in qofkaa mu'minkaah gabadhaa mu'minadaah wiilkaa mu'minkaa muslimkaah uu qadariyo oo ixtiraamo oo codkiisu aanu ka sara marin codka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo amarkiisa iyo xadiiskiisa ya waa inaanu ka kor marin oo ka hor marin dadka hadda qaar baa axaadiista o dhan ba oranaya waa sheeko ya ilaahay subxaanahu wa tacaala laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowl waa noloshiisi haddii noloshiisii meesha ka maqantaa sunadiisii baa taal ya imaam malik raximah اllahu tacaala madiina masjidka nebiga alayh الsalatu wasalaam ayuu ka akrin jiray xadiiska nebiga alay slat slam qabrigiisina uu ku yaalaa wuxuu dhihi jiray codka kahor qof uma qaadi karo nebiga ma noola alayh slat slam markaas cumar ibn radi allahu canhu wuxuu arkay laba nin oo masaajidka codkoodu kor baxayo markaasuu inta u yeeray wuxuu yeeray xagee ka timaade meel fog bay sheegeena ka yimaadeen markaas haddaad reer madiine ahaan lahaydeen dhenged baan idinlala dhici lahaa ul baan idinla dhici lahaa bimacnaa dad waxaan idinku cudur daarayaa dad jaahiliina oo aan edebta masjidka nebiga alayh salaatu salaam aan qoobaatin soomaalida masaajidda xoogaa codkooda uu ku baxaa taas waa kelimad yani yani faa'iida cala ariiq masaajiddu waxay leedahay xurmo waxay leedahay edeb ya waa beytka ilaahay malaa'ig baa joogta kitaabka ilaahay yaa lagu cibaadaystaa codka kor looguma qaado hadalkaa waynu hoose laakiin innaga soomaalida dabeecadahani baa ka xoog badanoo masaajida bulaan iyo waxaa ka baxaya mararka qaarkood arkaysa salaada markii laga baxo saa looga baxo laba walba codka kor bay uqaadaysa ya rag iyo dumar codkeena baxay haw marka waxaa loo baahanya ya in aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuuli illahi ulaaika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa ah, codkooda hoos waqdud min sawtika waa si guud ahaneed codkaaga yaray qofka maqlaya intuu u baahan yahay ka badan waa inaanu noqon masjidka masjidka markay noqoto waa ka sii adag tahay waa inuu codkaaga hoos jiraa marka nebiga alay slat slaam in loo tawqiir loo hayo ixtiraam iyo qadarin sunnadiisa iyo axaadiistiisa iyo awaamirtiisa amarka nebiga alayh salatu salaam la xoojiyo la qadariyo waaye <clears throat> kadib qodobka saddexaad waxa weeye <clears throat> qofka muslimka ah isaga noloshiisa isaga noloshiisa iyo cibaadadiisa inuu qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran oo hambal ah mutawaadic ah kibir badnayn dhulka ilaahay tartiib u socda fikeraya oo caqligiisu uu shaqaynayo oo aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen iyo maalin waxaa aayaad isu dhaafaya ku fikeraya ku cibro qaadanaya <clears throat> habeenkiiyo maalintu waxay ku yihiin diiwaan camalkaaga lagu qorayo habeen cusub maalin cusub maalin cusub baa noo dhalatay maalintaas maxaa kasbatay maxaad faa'iidaysatay maxaad camal saalixa la timi maxaa maalintaa kuu diiwaan galay wa huwa aladii jacala alleyla wاnnahaara khilfatan isdhaafayaan o isbedelayaan habeen iyo maalintu liman araada an yadakara aw araada shukuur habeenkii hadduu ku dhaafo maalintii baad tacawiday ood soo bedel maalintii hadday ku dhahda habeenkii baa la rabaa inaad ka dabageyso ya ilaahayna subxaanahu watacaala labadaba way furan tahay albaabkiisa toobada iyo istikfaarta in allaha yabsudu yadahu bileyli yatuuba musiiu nahaar wayabsudu yadahu binahaar liyatuuba musiiu lleyl kii habeenkii xumaan sameeyey ama kafladii ka dhacday maalintii wakti aad ka qaadan karto baa jira oo aad ka daba tegi karto oo camalkaagii cawidi karto compensation ku samayn kartid dikrigii ilaahay xuskii ilaahay qur'aankii aayadihii kaa tegey aad akrin karto walidalika nebiga calayhi salaatu salaam caadadiisa waxayd habeenkii inuu tukado salaad inuu tukado habeenkii yaa dhaqankiisa sunnadiisa ahayd haddii xanuun ama hurdo ama wax ka qaadaan habeenkaas oo uu habeen habeenada ka mida ay ka tagto maalintiibuu soo celin jiray oo gudi jiray inta subax iyo duhurka u horeysu soo celin jiray markaa ilaahay subxaana wa tacaala labadaba albaabkiisu waa furan yahay deeqdiisuna waa furan tahay deeqdiisuna waa furan tahay qofka mu'minkaahi marka waa qof naftiisa ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran tahay oo u cibaadaysanaya oo aanay khali ka ahayn oo haflad aanay ku dhaafi hayn habeenka iyo maalintu haflad iyo sanduuq inaad kaga jirto iyay kugu dhaafin hafladdu maxay tahay habeenkii iyo maalintii baa jira adigu sanduuq baad ku xidhan tahay ka go-an way warba kama haysid habeen iyo maalin warba kama haysid maxaad maanta kororsatay cilmi maxaad istikfaar samaysay maxaad tasbiix samaysay maxaad ilaahay xuskii samaysay maxaad qur'aan akhrisay maxaad ka fahamtay kitaabka ilaahay maxaad wax ka rorsatay maxaad wax sadaqaysatay habeenkii iyo maalintiiba haddaad sanduuq marka kaga jirto kaflad baad ku jirta ya wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa aljahri min alqawli bilguduwi wاlasaal ya subax iyo galab xus ilaahay walaa takun min alghafil laa yatruku min alghafil aafilku waa qof sanduuq ku jira oo qafilan waxama ogaa waar mooge waay ya maxaa dhacaya maxaa socda maalin baa timi waxba kama war hayo habeen baa yimi war kama hayo kaflad buu ku jiraa kafladuna waa dembi dembigiisa qofka cuquubo waay cuquubo kolley cuquuba kafladaasu cuquubay ka soo raacday dembi uu sameeyey bay ka soo raaca in sanduuqaa la geliyo waa qof jeel la geliyey oo kaleeto inuu qofku haafil noqdo waxba ogeyn laa habeen walaa maalin walaa dikri walaa tasbiix walaa dikr walaa qur'aan walaa xusuus walaa barye ilaahay waa qof jeel ku jira jeel buu kaga jira haflaad buu ku jiraa bmanaa jeel buu kaga jiraa habeenkii iyo maalintii nacuudu billahi min dalik oo muxuu kaafil ka yahay kaafil wuxuu ka yahay rabbigii abuurtay subxaana wa tacaala xaqiisii ma oga wuxuu kaafil ka yahay xaqa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa wuxuu kaafil ka yahay adduunkan inuu ilaahay leeyahay oo maamusho wuxuu u malayaa dadkan bani aadamka ula dhaqmaayo boqorada iyo askarta iyo militariga iyo wasiirada iyo xukaa boqorada iyo madaxda iyo inay iyagu adduunkan leeyihiin maadaama uu nafc iyo dar iyo iyaga uu arkayo macaamilkooda waa haafil allihii weynaa subxana wa tacaala iyo aayaadkiisii buu haafil ka yahay waa ka xiran yahay hafilad baa ka saaran marka waxaanu malaynayaa basharkan hortiisa jooga bani aadamkan dhaqdhaqaaqaya ayuu u malaynayaa inay wax walba u hayaan haafilna wuxuu ka yahay rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku ilaahay subxana wa tacaala uu yihi yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi اdunya wa hum can اlaakhirati hum gaafiluun gaalada markuu ilahay subxaana aakhiro markay tagaan waxaa yaa weylana qad kuna fi gaflati min hada waaba ka xirnayn waxa kan maanaan ogeyne qad kuna fi gaflati min hada bal kuna ظaalimiin marka gafladdaas waxaad kaga baxaysa waxa waaye inaad rabbi subxaanahu wa tacaala waajibaadkii ku mariyey xusuus bal shuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tilmaamay dadka mu'miniinta ah تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهاar khilfة hadday noqon lahayd kateg habeenka waa ku dhaafay soo maha habeen dambe arki mays isdaba socdan habeen kala maalintii baa imanaysa hadii habeenk ku dha maalintii maalintii hadi ku dha habeenkii baa imanay liman araada an yadakara aw araada shukura ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa inaad xusto oo wax xusuusato oo wax ku xusuusato oo aadan haafil ahaan oo aad ilaahay subxaanahu wa ugu mahadiso oo oh, u shukrido oo oh, shukrigiisuna inaad caabuddo oo oh, waajibaadku ku furay aada samayso aadaa huwa shukriga addoommaha ilaahay iyo dhulkana see kula dhaqmaysa dhulkana tartiib u soco ha kibri dadkana wanaag kula dhaqan iyo hadal wanaagsan haddii koodu jaahilka ahaayaan isagu khafladdan ku jiraa uu ku aflagaadheeyana ha u jawaabin wakti baa kaaga dhumay oo ku habsaamaysa ya waa ku habsaamaysaa waa mid habsaansan oo kaflad ku jire waidaa khaaطabahum اljaahiluuna qaaluu salaam waa dhinac maraan waidaa khaaطabahum اljaahiluuna marka ilahay tartiibay u socdaan iyo tawaaduc waidaa khaaطabahum اljaahiluun kolley ma weynaysid midku caynaya midku duraya midku daaninaya mid afxumo kuula imanaya yah ha eegi ha u jawaabin salaaman waktiguu kaaga lumi ya qof dhooqa ku dhex jira oo kulehkaalay dhooqada ila soo gal buu la mid yahay ya qof wasak intuu ku dhex jiro ya isa wasakdaa ku dhex qasanaya oo kule kaalay kaalay halkan igula igula ciyaar wasakda iyo dhooqadaan kula geli karaa maya dhinac mar ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi waidaa samicuu lagwa mu'miniinta markuu ka hadlaya acraduu canhu ka jeestaan wa qaaluu lanaa acmaaluna walakum acmaalukum salaamu عalaykum laa nabtagi اljaahiliin aayadda la mid ta ah. salaamu calaykum laa nabtagi ljaahiliin halkan wuxuu yidhi waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaama salaamu calaykum laa nabtagi ljaahiliin jaahiliintaana ma jawaabno ma raacno ma galno warkood jaahilku isna wuu isdhibayaa adna wuu ku dhibayaa isna wax ku yeelaynayaa aadna wax ku gaarsiinayaa haddaad la gasho culimadaa waxay ohan jireen muxadisiinta cilmigu wuxuu ahaa wax kooban waxaa tiro badiyey oo balbahaariyey jaahiliintu wax aanu aqoon u lahayn buu gelayaa markaasuu xagga u tuur xagga u tuur xagga u daadi cilmigii baa kala firqaya marka isu soo ururiya noqonaysa ala isu soo ururiya la raadiyo maxaa dhacay waxaa dhex jibaaxay oo dhex galay oo kala tuurtuuray mid jaahila ah. aan aqoon ku lahayn aan qoran lahayn miska kale ma jaahilku waxaa fiican inuu aamuso oo wax weydiiyo daan aqoon haddii kalena uu aamuso ah, umuurta way fududaan lahayd waxa waxa kharibaya oo wax baabiinaya waa aan aqoon lahayn baa jaahil oo ah daradu yani waxyaalo badan bay gelaysaa ilaahiyna subxaana wa tacaala addoomihiisa wanaagsan wuu ka magan geliyey jahliga jaahilnimada waxaa ugu filan jaahilnimo xumaan haddaad qofka tiraahdo jahliyo ka xanaaq <laughs> qofkaas hadduu jahli yahay ataa dhaba ma dhihi kartid jahil xanaaq oo maxaad u xanaaq jahil waaba tahay maya maya ma ogolo qofna jahil in lagu sheego xataa haddaan waxba garanayn ma ogolo jaahil in la yidhah xumaan intaasaa ugu filan aqoon daro marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu leey kuwa jaahiliinta ee la hadla ee caaya ee wax ka sheega ee wax ii samaya uga jawaabi jireen nabigeenna calayhi salatu salaam siiradiisa saas ah jaahiliin badana u imaan jiray gaal iyo muslin oo wax ku sheegi jiray wax ka sheegi jiray wuu sabri jiray wuu dul qaadan jiray waxna ma dhihi jira macna kama sheegi jira waxna lama guran jirin lamana lamana wadi jirin marka dad ilaahay ku xiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaysta dadkana dhaqan wanaagsan kula dhaqmo weye dadka muminiintahay oo dhegahooda ilaaliya oo indhahooda ilaaliya oo carabkooda ilaaliya way carabkooda way ilaaliyaanoo xumaan kuma hadlaan oo cid ma caayaan linnaasi xusna ya bal jaahilnimadu iyo anshax la-aantu waa caqli xumo jahlina waa tahay caqli xumona way tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala hadda aayadihii aan akrinay suurat اlxujuraat ilaahay wuxuu leeyahay isagoo mu'miniinta u digaya ee markuu ku amray inay codkooda hoos u dhigaan oo edab maaragtay yeeshaan wanaagsan ayuu ilaahay tusaale usoo qaatay kuwa aan anshaxaas lahayn إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم kuwaasoo ku wanaagsanaa ina aladiina yunaaduunaka min waraءi اlxujuraati akharuhum laa yacqiluun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إن الذين يناadونka من وراء الحجuراaت نبga عليه الصلاaةu وaسلاaم bay guryihiisii banaankooda ka qaylinaya qaylo tinaag محamedow noo soo bax saasay ohanaya محamedow noo soo bax waas qaylinaya ee nebiga alayh slat salaam magaciisii oo qayaxan ugu yeeraya ya ee codkoodu aan hoos jirin edabtaa ku dhaqmi hayn caqligoodaa yar jaahiliin w caqligoodaa yar waa jaahiliin aqoon daro iyo caqli yari waayo ya maxaa la rabay inay sabraan walidaalika sabarku mar walba ama iri taagnaatay ama guri lagaa celiy ama meel mani maaragtay guryaha dadka haddaad timaado oo iridii garaacdo laga yaabo in lagugu maaragtay eh, lagu jawaabo inaan la rabin inaad soo gasho ya waa isti'daansanaysaa haddii aad weydo idinna waad iska tegaysaa wain qiila lakum irjicuu farjicuu wa askaa lakum saasaa ku daahirsan saasaa ku taw albaabkan soo jebiyu rabaa oo khasab ilaa ilaa in lagu de bilaa munaasib ma aha bilaa qofkan guriga joogaa ma rabo inaad hadda soo gasho ya bilaa balan lama aadan lahayn waxba lama aadan lahayn ya ama wuxuuba ku leeyahay hadda iskaba tag carab qayaxan ama si dadban waa inaa iska noqotaa ya adoo waxba xanaaq ya saasaaba ku wanaagsan oo qalbigaa ku wanaagsan in qiila lakum irjicuu iridda haddii laydinka soo celiyo irjicuu noqda wallahu bima tacmaluuna calih inabta qofka muslimkaa marka waa qof sabirsan codgaaban dadka kula dhaqmaya akhlaaq wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala xusaya rabbigiis qabla daalika waana natiijo akhlaaqdan wanaagsan ee dadka aad kula dhaqmaysaa waa inuu ya qof akhlaaq wanaagsan ilaahayna kula dhaqmay rasuulkiisana alayh salatu slam kula dhaqmay markuu kaas kula dhaqmay dhaqan wanaagsan rabbi iyo rasuulkiisa alayh salaam ayuu dadkana ugula dhaqmaya marka akhlaaq wanaagsan bay dhalaysaa mirahay dhalayso weeye inuu akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo anshax wanaagsan iyo edeb dadka uu kula dhaqmo <clears throat> qodobka afraad oo muhimka waxyaalaha u ilaahay aada ku tilmaamay waxa weeye in wax la hubsado maxaa dhacay dadku hadallay keenaya waxyaala soo qaadaya qof unbaa hadal ku keen saasaa la yii saasaa la yii waxaasaa la sheeg waxaasaa la yiri arrinkaas waa arrin yani xun oo bulshada dhaawac u geysan kara waxaasaa la sheegay waxaasaa ku tirkuteenta marka ay timi social mediadan iyo internetyadan iyo waxaana wayba kasii badatay adduunka maanta caawo dhan iyo maanta dhan waxaad arkaysaa waxaasaa la yidhi waxaasaa la yidhi waxaasaa la yidhi mid baa saas yiri mid baa saas ka sheegay mid baa saas sheegay ya in jaakum fasiqu binabain fatabayanu waxaa korkaaga ah inaad hubsato iska qaadan iska qaadan ya qof baad colaadinaysaa qof baad nacaysaa waxaad ku nacaysaa wax qof faasiq uu sheegay ilahay faasiq buu ku tilmaama aan warkiisa la qaadan ya adoo meel iska maraayo wuxuu ku yidhi aadan ma og baarkaanu habeen walba tagaaye ya markaasaad markaas war xagga iga mari baarkaasu habeen walba tagaa baa la yiri xagga iga mari ya qofkaas kelimad buu tuuray waana kaa tegi kelimadiisu ma dhaba mase waa dhab maaha ma run ba mase run ma kaba soo tag marka ay tahay qofka muslimkaa wuxuu leeyahay xurmuu leeyahy qof kasta oo muslim ah oo laa ilaaha ila اllah muxamedun rasuul llah oo salaadiisa tukaday xurmuu leeyahay xayndaab aan loo soo dhaafi kar ya xurmada ama xaramkiisu waxa weeye maalkiisa iyo sharaftiisa iyo dhiigiisa saddexdaasaa wada socda oo aan lagu soo xadgudbi karin oo ilaahay subxana wa tacaala u xiray kulu lmuslimi cala almuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduhu qofka muslimka ah dhiiggiisa lama daadin karo kelimad laguma daadin karo ya hala dilo dil ma dhihi kartid iska dhaaf inaad dilka samaysee uma qaban kartid kuma caawin kartid hoo mindidaan ku dil ma dhihi kartid hoo shilinkaan ku dil ma dhihi kartid la mid baa tahay haddii kale dhiiggiisu marka waa xaaraan waxaa sidaasoo kale xaaraan ah xoolihiisa xaq darro kuma qaadan karti dukaanka hadduu kugu yimaado oo wax kaa gadana ma khiyaami kartid maxaa dhacay xoolihiisa xaaraan waayo ma qaadan kartid hal shilin oo ziyaadaha ah kama qaadan karti bigayri tibi nafsihi inuu ogol yahay oo raalli ka yahay mooyaane yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ilaa an takuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima dilkii iyo maalkiiba halkaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aatay inaadan labadaba qofka muslimkaa kaga xadgudbi kara wa cirduhu sharaftiisuna waa la mid way kaa xayiran tahay ka xaaraan bay kaa tahay inaad wax ka sheegto xun inaad wax xun ka sheegto heer ilaahay subxaana wa tacaala u gaarsi kuwii gabadhaas way zinaysatay yiri ama ninkaas wuu zinaystay hadal iska tuuray waay soma ya wاladina yarmuna almuxsanaat ثuma lam yأtuu bأrbacati shuhadاء fajliduuhum hamaaniina jaldata xukunka ilaahay waxaa weeye qofka hadalkaa yiri qofkaasu hadduu qabsado ama waa inuu afar markhaati keenaa qofkaasu markuu zinaystay arkaysay oo weliba ficilka markuu samaynayo maaha xataa nin iyo haweeney meel wada taagnaa ama meel wada hurday ama meel wada jiifay xataa maaha lagama aqbalayo waa inuu arkayey xaaladda markay samaynayeen waynu arkay afartuba saddex hadday noqdaan saddexdoodaba waa la jeedinay maxaa dhacay heerkaa loo gaarsiiyey xurmada qofka muslimka waa la ilaalinaya hareecadu ilaalinaysa ama waa inuu afar markhaati keenaa ama waa inuu shab yaraha afkiisa xirta hadda hadduu arkay saddex hadday yihiinoo arkeen iyagoo sinaysana haddayn markhaati afraad keenin waa inay shub yidhaahdaan oo ay aamusaan haddii kale saddexdoodaa la jeedin maxkamaddu maxaa dhacay xumaan inay ku faafto bulshada ayaa shareecadu ka soo in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walakhira cadaabku xanuun badan bay leeyihin lama rabo bulshadaas nadiifka ah inay xumaan ku dhex faafiyaan ama wax ka sheegaan xaqdarro hadday tahay iska bedda marka waa inuu qofka muslimka walaalkiisa xurumadiisa ilaaliyo hadalka uu maqlayana waa inuu hubsado in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu maanta waxa waaye internetyadii iyo wixii baa iska furan qof walbaa intuu iska soo fariistaa wax qori maxamed saas weye cabdullaahi saas weye farax saas waaye ya samantar saas weye saas iyo saas weye halkaas iyo halkaas laga soo sheeg waxaan ilahay ka baqay munaafiqiin baa ku jira gaalaa ku jirta faasiqiin baa ku jira faajiriin baa ku jira waxaa meesha ku jira waxaa meesha ka buuxa ya jawaasiis baa ku jira yani kuwa aan ilaahay aqoon baa ku jira kuwa ilaahay ka soo orjeeda iyo diintiisaa ku jira waxaasoo dhan baa buuxa meesha mana kale taqaanid waxa wax soo qoraya waxa wax dhigaya waxa wax sheegaya iska hubi marka oo qof muslima ha ku danin oo ha ku malayn waxaa la sheegay ilaa u hubsato asalku waxa qofka muslimka ah inuu beri yahay aal bara qof kastoo muslim ah, baraa waay asal saasaa u ah wax la caddeeyo oo la sugo mooyaane baa ka saari kara baaadaas ya qofka muslimka laa ilaha ilah yidhi ee salaadiisa tukaday waa qof mu'mina kaa nabad gala adigana kumaba khusayso berito laguu soo taagi maayo dadkan inaad fatishto oo fatishaadooda adiga ka shaqayso mufatish yaa kaa dhigay adiga yaa ku yaa kuu xil saaray horta ka nabcow oo kaa jeclow oo ka nabcow oo kaa saas dheh oo kaa ogow oo kaa xukunkiisa ogow oo kaa ogow oo kaasna saar oo kaana dabagal oo kaana daba yaa adiga shaqa kaaga dhigay maa naftaada ku mashquul maa naftaada ku mashquusha taaba kaa badan salaadaadii aaw tasbiixdaadii aaw cibaadadaadii aaw ya nin baa wuxuu u yimi maalin sheekho caalim ah masaajid saan oo kale ya nin fadhiya oo kuwa waxaa jira axaadiista nebiga alay sla slam been sheega oo culimo loo malayo oo sheekooyinka iska sheeg sheega masaajidda inta kursi dhigtaan sheekhaa loo malaynaa caalimaa loo malaynaa haddana way badan yihiin kuraasta taalla internetka iyo facebooka iyo waxa yaalla kuraasi ya lagu fadhiyo saas oo ah, la yaabis marka mid wuxuu u yimi masaajid ku jira oo halkaas intuu maaragtay cimaamad weyn xirtay dad rigaystay oo saa hortiisa ay u fadhiyaan markaasaa la odhanayaa hebel iyo hebel oo xadiiskaas ku jira magacyo dadka sanadyada iyo xadiisyada ku jira oo axaadiista nebiga alay slat slaam ku jira markaasuu yidhi kaas kadaab kaas af kaas jaahil kaas majhuul lama yaqaan kaas kaas lama yaqaan kaas markaasuu sheekhi wuu yaabay marka nin sheekhu caalima soo gala masaajid ninkan wuxuu arkay xagga wuxuu kala tuurtuuraay kaale ma taqaanaa waxaa nebiga alayhi salatu salaam ka soo arooray markii salaada loo rukuuco maxaa ka soo arooray nebiga alayh salatu salam maxaa ka sugnaaday sheegi kartaa suu aamusa lakin waxaa la rabaa inuu xadiid saxiixa ah keeno maxaa ka sugnaaday nebiga alayh slat slaam salaadda marka la rukuuca markaasuu yidhi taxiyaadka marka aad u fadhiisato sajdada labada sajdo dhexdooda maxaa ka sugnaaday nebiga alayh salatu salaam intee xadiis baa ka sugnaatay suushib buu yidhi markaa taxiyaadka akhrisato kadib maxaa ka sugnaaday suufshib buu yidhi war yaa dhegeysu dhegeysu dhegeysu waan ku naseexayn ka kac meesha yah hebel baasana iyo hebel baasana iyo hebel baasana hawsha adiga kuu taalla maaha buu yidhi salaadaada horta sax taasaa ku farana salaadaada markaa saxdo ku hagaag bes shaqo kale ha qaban adiga wax kale lagama baahno wax kale laguma fareen oro salaadaada toosi salaadaada uma taqaanid marka hadda waxaan dhacayo qof aan loo dirsan ma oo wuxuu kala og yahay sharci ilaahay wax kama yaqaan diin ilaahay wax kama oga kitaab ilaahay wax kama oga sunna nebi alay sl waxba kama oga ya markaasu kan kaasna waa saas kaasuna waa saas kaasuna waa saas kaasu waa tuug kaasu waa xilib kaasu waa hel ya cajaa'ib baa la arkay marka waxaa la rabaa qofku waxu maqlayo inuu hubsado qofka muslimkaa edabtiisu saas haddii kale qof edabtu ka xun tahay qof muslim edabtu ka xun tahay duu yani wax iska tuurayo oo had waxin doono iskaga dhacayo dee sida daqsiguu noqonaya ya ayuha aladiina aamanuu waar dadkiina ilaahay rumeeyey in jaa'akum fasiqun binaba'in akhbaar haddii laydiin sheego khabar news haddii laydiin sheego oo qof idinla yimaado ya iska hubiya maxaa dhacay dad baad haddee maagaysaan an tusiibuu qowma bijahaalati waxaydinaan aqoon u lahayn baad ku maagaysaan ilaahina subxana wa taala wuxuu le ayad walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun aqoon aadan u lahayna gelin ina asamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'ika kana canhu mas'uula afkaaga wuxuu ku hadlay dhagaaga waxay maqlayaan caqligaaga wuxuu sheegaya waa lagu weydiin ha marka waxaadan adiga ogaan u lahayn oo aadan xaqiiqsan oo haddana aanba waajib kaa saarnayn maxaa ku geliyay ood lugaha ugu maranaysaa lugaha maxaa isaga marinaysaa dadkana maxaad u fidnaynaysaa qofka muslimkaana waxaa waajib ku ah inuu wax walba aanu iska noqon wax iska qaata iska dhegaysta taasna edabtiisa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah walayaal eebta qofka mu'minka ugu weyn inaanu dadka muslimiinta ah inay ka nabad galaan oo duridiisa caydooda duridooda iyo sidooda ya mm, kujeesjeeskooda inaanu soo qaadan mala xunku malayntooda kulli waad ka reeban tahay laa yaskar qowmu min qowmin ya laa tajasasuu laa yaktab bacdukum bacda ya maaha inuu xanto walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab magacyo xunxun ha isugu yeerin inaana isxun qofka haddaan raalli ka ahayn ugu yarto maaha ama hadal xun oo durid ah inaad isha ama ficilka ama hadalka aada ku durtana maaha kaasii jeestaan carabka saas le ah. wayl likuli humazati lumaza walaa talmizuu anfusakum humaza iyo lumaza culimadu waxay midna waxa waaye afku xumaanta ku sheegi midna waxa waaye ficil lama maqlaayo lakin qofka markusii jeestaa ah u lehe u leh afku caynaa شعر taas waa humaza lumaza marka qofka muslimka waa inu kaa nabad galaa muslim man salima kusoo khatimayaa dadka muslimiinta ah xurmadooda haddii aad xumaan iyo dhib aada u geysanaysa ku faafisana dembigeedu salaadaadii iyo soonkaagii iyo waxaagii dhan bay cuni mararka qaarna qof aan wax kale oo salaadoo badan iyo soom badan aan la iman ayaa janno ku geli nabadgelyada uu dadka muslimkaa siiyey buu janno ku geli war adigoo faqiira ah, waxbaba haysa salaad ma lihid soon ma lihid <laughs> sadaqa ma lihid sake ma lihid camal saalixa ku yaalla ma lihid afkaagiina waa miinshaar lagama baaxsanayo agga waa ugoyn xaggana waa usoo goyn laba dhinac miinshaarku labada dhinac wax u gooya umaogid sii socod waad goyn soo socod waad jari ya meel walbaad la taagan tahay internetaa la taagan tahay xaggaa la taagan tahay facebookaa la taagan tahay journaalaa la taagan tahay ya dadkan waa dad muslimiina dadka muslimiinta dad walaalo ah dadka soomaalida ah dad walaalo ah waay sida ummaddaa muslimka ah ay walaal u leeyihiin bay iyagu isa sii xigaan waa isa sii xigaan waa ehel waa walaalo dhibaata waa ka dhex dhici kartaa walaalaha khilaaf waa ka dhex dhici karaa walaalaha dad walaalo ah khilaaf waa ka dhacaa dad walaalo ah istilo adiga kan kula dhashay hooyada caloosheeda aad ka soo wada baxdeen ayaa iskhilaafi kartaan ayaa wax ku kala duwanaan kartaan laakiin walaaluhu waa heshiiyaan waa is islaaxiyaan cadow isuma aha isuma aha dhib ma garanaysaa xumaanta iyo nacaybka iyo karaahiyada laguma dhex fidiyo lama caayo lama duro waa la nabadgeliyaa wixii dhexyaalnana dhexdooda waxaa la rabaa inay ku islaaxiyaan aslixuu daata baynikum kitaabka ilaahay yaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul haddii aad wax isku qabataanna ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulkiisa alay sala slam u celiya u xukunta war walaalow axmedow ninkan walaalka ismaaciila ah waa i dhibay dhibaataan ka sheeganayaaye bal kitaabka ilahayna ugu kala xukuma war ismaaciil kaana kitaabka ilahay an ugu wada tagna haddaan kaa gardarnahay kitaabka ilahay hayga kaa qabto haddaad iga gardaran tahayna kitaabka ilahay hayga kaa qabto waa la yeeli karaa oo aanay ahayn dhexdooda ha ka islaaxiyaan war kaale walaalo ad maxaa iga sheeganaysa ana maxaan kaa sheegana anigu waa ku cafiyey waaba kuu dhaafay haye adna maya anigu kuma cafin haddaanan cafin maxkamadaan isula tagun xugun xugunta aan aragno ama waa inay iscafiyaan ama waa inay dhexdooda ka heshiiyaan ama inay maxkamadda tagaan waxba kama dhexeeyaan laakiin xumaan taagan maya cadaawata maya waa inay saddex mid noqotaa ama cafis ama dhexdooda inay islaaxiyaan aslixu daata baynikum fa aslixuu baynahuma oo ay isu tanaasulaan ninkii iyo haweentiisii buu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala dhexdooda isu tanaasula oo islaaxiya dhexdiina oo haddii ay diidaan iyagu dhexdooda inay islaaxiyaan xakameen u dira ha loo diro maxkamad labada qofoo muslimkaa lama rabo inay weligood sidaas kala ahaadaan soomaalida dad walaalaha muslimiin dad isjeclo dad meel ku nool laga helo waay waxaa la rabaa walaaltinimadooda in la ilaaliyo xurmada la ilaaliyo ya walaaltinimada la ilaaliyo xurmada qofka muslimkaa la ilaaliyo ya in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay maxaa dhacay nin baa yimi yowma alqiyaama nebigu alayh salat o nooga sheegay ummadihii hore ahaa wuxuu yidhi nebigu alay slat slam ninkaas ninkaas markii xisaabtii la soo taagay ayaa waxaa la yidhi maxaad wanaag samaysay waxaa mahayo war xusuuso wax salaad ma jiro oo badan soom badan ma jiro wixii waajib ahaa maahno lakin wax kale ma jiraan camal saalix oo badan dikri ilaahay ma jiro qur'aan ma jiro markaasuu yidhi waxa maayo camal saalix war baa xusuuso baa layidhi mise malaa'igtii baa xusuusisay ya markaasuu wuxuu yidhi haddii wax jiraan horta waxaan ahaa nin maalqabeena xoolo tijaaraysta oo dadka la macaamila dadkaan la macaamili jiray oo dukaani baac mushtariya baan lahaa shaqaale ii shaqeeya wiilal ii shaqeeya dadka marka aniga waa u dhimrin jiray waa u tartiibin jiray dadka aan wax ku leeyahaana qofkii haya wiilasha waxaan dhihi jira ka soo qaada deentii hadduu hayo qofkii aan hayn ka tira subxaan allah taasaan ugu naxariisan jiray waa cafin jiray waan cafin jiray qofkii aan hayn ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi cafiska anaa kaaga xaqle <laughs> inaa wax cafiyo anaa kaaga xaqle waana ku cafiyey jannada geeyey macaamilkooda wanaagsan mid kaleo kaa bedelkiisa ah halkan miisaankii baa la keenay waxaa wuxuu la yimi buuro waaweyn oo salaad iyo sunooy iyo soon iyo sadaqo baa halkan u tuuran miisaanka camal badan buu la yimi oo salaad badan iyo soon badan iyo zako badan laakiin halkan dhankan kalena dad baa saa u safan ishaadu ilaa intay qabato kan wuxuu leeyahay wuu i caaye kaasuna wuxuu leeyahay wuu i kaasu wuxuu leeyahay lacag buu iga qaatay ya kaasu wuxuu leeyahay wuu i kaasu wuxuu leeyahay wuu i saasay u taxan yihiin marka xoolo wuxuu isku furtano male xoolo ma jiraan dadkaana waa in xaqoodi la siiyaa wixii halkan u buuxay oo soon iyo salaad iyo sadaqo soo shaqaynayay lixdan sano konton sano haye kana waxaa leeyahy xaqiisii si kana xaqiisii si kana xaqiisii si kana xaqiisii si wixiisii oo dhammi waa dhamaadeen heber waxaa la tegay dadkii uu caayey iyo dadkii u dilay dadkii u dhacay dadkii maal ka dhacay dad ya baa salaadiisi iyo soonkiisi iyo wixiisi la tegey weli dad baa haraysee la yeeli waxna umaba harinba ya capitalkiisi waa dhammaaday markaa dadkii baa la yidhi haye ninkan waxba ma haysto kaas dhib ma leh annaga dembiga iyaga ka qaado <laughs> iyagu waxay xumaan sameeyeen oo zine sameeyeen oo dembi sameeyeen oo been sameeyeen oo xan sameeyeen aa laga soo qaadi isagaa lagu rari kadib markay waxaa ka dushiisa ka buuxsamaan ale qaada naarta ku tuura waa ninkii buuraha la yimi yani mufliska ku tilmaamay nebigu alayh salatu salaam marka dadka walaalayaal muslimiinta qofka muslimka qof edebsan ilaahayna edeb wanaagsan kula sug rasuulkiisana alayh salatu salaam itaaco iyo ixtiraam qadarin kula socdo dadka muslimiintana ay ka nabad galaan oo aan wax ka faafin la ishaacaad walaa hadal xun walaa wixii dadka muslimiinta dhib kala gelin kara oo dhan aan aan gelin ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda hana waafajiyo ilaahay subxaana watacaala qur'aanka edabtiisa allah siiyo sunada nabigeenana alay slat slam allah nagu toosiyo sala allahu ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmain jazakum allahu khayra jazakum allahu khayr sheekh maxamed idriis waanaad ku mahadsan tahay qayimka ah waanaan u maleynaya eh, inaan ka wada faadno dhammaanteen ilaahay ilaahay eh, hanagu hanaga dhigo kuwa ku camal feliyey mawicdaadaasuu sheekhu maanta na wacdiyey hadda salaaddii baa dhow salaadaan iskaga diyaar insha allahu tacaala kadibna intaa udhexaysa qadada sugno iyo salaadan kadib waxaan gelinnaa bandhig mugaageedkii sheekhuu soo bandhigayaa insha allah muqadimadii yar oo warbixin ah ku saabsan labada buog markaana insha allahu tacala qofka jeclaa jeclaysta inuu kitaabka ibsado way u bannaan tahay waanan runtii ku dhiirigelinaa ina ibsatiin saasna insha allahu tacaala waan ku kulmi doonaa salaad kadib insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi